wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka oo subaxwalba ad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo arbacada taarikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha koo iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah deegaanada maamulka galmudug waxaa ka taagan xiisad udhexaysa dadka deegaanka daliil ayaa siyaabooyin kala duwan ugu dhacay magaalooyinka gobolka galgaduud iyadoona la sheegayo in dad shacab ah lagu dilay deegaano hoos yimaada gobolkaasi isla markaana daliilkaasi ay salka ku hayaan aanooyin qabiil waxayna wararka sheegayaan in saakii deegaanka xanan buure ee gobolka galguud ka tirsan uu ka socdo dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo markaasi isku haya deegaankaasi sidoo kale waxaa la sheegayaa in deegaana dhaca xuduudda dowldeegaanka soomaalida etoobiya xalay saq dhaxa lagu dilay qoys isla markaana loo dilay aanooyin qabiil sidoo kale dhallinyaro ayaa lagu dilay magaalada matabaan ee gobolka hiiraan kuwaasi oo la sheegay iyaga laftooda in aanooyin qabiil loo dilay xaaladda gobolka ayaa ah mid kacsan waxaana idiin soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada dhuusamareeb iyadoona saaka la sheegayo in guud ahaanba magaaladaasi ay xihan tahay kadib markii xalay lagu dilay ganacsato iyo sidoo kale ee mid ka mid ah dadka culimmada ee ku dhaqan magaaladaasi waxaana idiin soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyey gobolka galguduud sidoo kale baaqiya ayaa loo jeedinaya dadka walaalaha ee ku dagaalamaya gobolkaasi iyagoona loogu baaqay in colaadda ay joojiyaan islamarkaana la iskugu yimaado miiska wada hadalka sidoo kale waxaa barnaamijka faraqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaa ku dhintay ama ku geeriyooday magaalada london ee waddankaasi isla markaana ee la sheegay in muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanaya isbitaal ku yaala magaalada london xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka

werigay hada aan booyo haddii aan baroordhigo werigay hada aan booyo haddii aan baroordhigo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subax walba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddii aan eegno deegaanada maamulka galmudug waxaa muddooyinkii dambe ka taagnaa dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka kuwaasi oo saameyn ku yeeshay guud ahaanba isku socodka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa dadka deegaanka xalay fiidkii magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa lagu dilay laba ka mid ah ganacsatada magaaladaasi isla markaana mid ka a ah dad kala dili uu ahaaba sheekha mid mid ka kamid ah dad kala dili uu ahaa culimada deegaanka oo kana mid ahaa ganacsatada magaalada dhuusamareeb arintaasi siyaabooyin kala duwan ayaa looga hadlay maleeshiya hubeysan ayaa dilkaasi geysatay kuwaasi oo ugu dambeyn ka baxsaday magaalada booliiska magaalada dhuusamareeb waxay sheegeen inay ku raad joogaan islamarkaana dhowaan ay soo qaban doonaan sidoo kale saaki deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud waxaa ka socda dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya deegaankaasi isla xalay magaalada matabaana laba ka mid a ah dhallinyarada deegaanka ayaa lagu dilay kuwaasi oo dadka deegaanka ay sheegeen in loo dilay aanooyin qabiil xuduudda deegaanka soomaalida uu la wadaago gobolka galgaduudna waxaa la sheegayaa in halkaasi qoys ee xoolo dhaqataa lagu laayay kadib markii maleeshiya hubaysan ay rasaas ku fureen kuwaasi oo iyaga laftooda la sheegay in loo dilay aanooyin qabiil dadka rasaasta lagu fur waxaa ku jira caruur iyo haween waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in maleeshiya hubaysan ay weerareen dad xoolo dhaqata ah maamulka galmudug iyo dadka waxgaradka ah ayaa ku baaqaya in colaadda la joojiyo islamarkaana xal laga gaaro oo miiska wadahadalka la iskugu yimaado maadaama colaadda ay sii daba dheeraatay oo ay gaartay in la dilo caruur iyo sidoo kale dadka waxgaradka ah nabadoon axmed nuure weheliye caraale oo ka mid ah nabadoonada maamulka galmud maamul deegaanada gobolka galguduud ku sugan oo la hadlay raadiyo kulmiya ayaa waxa uu sheegay in colaadan soo cusboonaatay oo dadka deegaanka u dhaxeysa ay gadaal ka reexayaan maleeshiyada al-shabaab islamarkaana ay raagardaacinayaan dagaalka lagula jiro kooxdaasi waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la joojiyo colaadda maadaama dadka ay yihiin dad walaalo ah ee ciidamada ammaanka ee magaalada dhuusmareebna waxa ugu baaqay in ay gacanta kusoo dhigaan dadka wax magaratada ah ee markaasi ee xalay dilka ka geystay magaaladaasi kuwaasi oo dilay ganacsatada deegaanka waa dhowahay waa ku dhowahay idaacadda kulmiye waa ku dhowahay waxaan dareemaynaa kolley annagu waxaan jecelnahay waxa ilaahay oo hayo gacanta ilaahay ku jira ayay noqonaysaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhibaataa dhacday magaaladii caasimadda ahayd madhuus bareed ayaa maaragtay dadkii lagu laayay culimadii iyo waxgaradkii iyo ganacsatayaashii lagu laayay kolley dad wax magarata aho bixiya oo inkaarana dadkaas laayay waxaan leenahay intii dhimatay samar iyo iimaan allah ha naxariisto intii ka dhintayna samar iyo iimaan allah ka siiyo dabeedna ilaahay nama filmeeyo muslimka waxaan ugu baaqaynaa wixii wax garanaya inay wax ka qabtaan amniga ciidamada amniga ugu horeeya dadka waxa weeye haddaysan amnigu maanta oo kale shaqayn waxaa dhici kartaa in wax kale dhacaan laakiin amnigu hadduu gacan bira ku qabto ee wixii dhaca ka daba tagaan dadkii dambiilayaasha lasoo qabto ummadda iyo amniga iyo dalka iyo dadka iyo diinta intaba maaragtay waxaa ku jira nafrigaa ku jira waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed dhibaatadaas aan maqlaynaa maydkiaan xabaalaynaa allah ha naxariisto magaalada cadaadadaan taagannahay maydkiaan ku xabaalaynaa hadda kolley maanta maydduugashaa lagu jiraa culayskaas iyo murugadaas iyo hawshaasaa jirta waxaan leenahay mar labaad intay dhalat allah naxariisto inta noolna ilaahay ma fidneeyo wixii wax garanayaana waxaa ugu horeysa saakay amnigu inay shaqeeyaan oo ay qabtaan dadkii dambiilayaasha ahaa oo dadka laayay inay qabtaan oo caasimada ku dila magaaladii caasimada ah waa si gooniya duurka way ka duwan tahay waa meeshii ummaddu isugu tagtay waa meeshii ummaddu maaragtay galmudug oo dhan hoyga u aheyd waa meesha martida iyo haddii ilaahay ku run yahay iyo ergada iyo ganacsatada iyo wixii waxgartaa ay joogeen waxaan leenahay in arintaas amnigu gacan bera ku qabto jawaab ay ka bixiyaan jawaabtaasoo ah in dadkii dhibaatada geysta lasoo qabto oo lagu qanciyo dadkii dhibka loo geysta in magaalada dhuusamareeb oo caasimada galmudug ah in maleeshiya hubaysan dadka shacabka ay ku dhex dilaan soo lama dhihi kara amniga faraha ayuu ka baxay faraha ka baxaan leenahay waa wax xun waa wax laga xumaado wixii lagu xoog iyo xarag beelo lagu tacabeelay oo lagu maaragtay dhibka laga soo maray oo dhiig loo daajay oo xoolo lagu bixiyey oo naf lagu bixiyo maal lagu bixiyey oo diin iyo dad iyo darajo intaas la isugu tegay farahay ka baxdaan leey haddaan wax laga qaban caasimada waxaa way ku soo laaban kartaa in dadkii dibka ka geystay lasoo qabtay sharciga la horgeeyo lagu fuliyo in dagaaladan gobolka galgaduud ka jira soo lama dhihi kara al-shabaab ayaa hoos ka riixaya waxaan leenaha gacno shisheeyaa ku jira gacno shisheeyaa ku jira waa dad eh, meel kale ka socda ama shabaab ha ahaadeen ama dad lamida oo kale oo maaragtay diime sheeganaya ha noqoto ama munaafiqiin kaleo carro ka timid ha noqoto waxaan leeyahay gacno sheega ku jira maahana balaayaa soo gashay gobolka ee ha laga qabto wax laga qabto waxaan ugu baaqaynaa dadka gobolka iyo dadka waxgaranaya iyo dhammaan madaxweynaha soomaaliya iyo midka galmudug iyo cid allaale ciddii ay qusaydo arrintaas waxaan leenahay gacan bira ha lagu qabto caqligu ha shaqeeyo weligay anugu nabad waxaa waaye nabadaan xigaa xagga nabadaan u hiilinayaa wixii wakartaa ha u wixii maaragtay wax magaratada yaan maaragtay loo birta loo afayn yaan hore loo maaragtay eh, loo kaalmayn waxa wax garta hala garab istaago dadka dulmanayaasha oo dulman oo caasimada la dulmiyana waxaan leenahay waxaa loo qabto waxnaha laga qabto dadka dhibka geysta waa bilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hal mar waa kuusoo gabagabeynaya deegaanada galmudug waxaa ka socda dagaal lagula jiro maleeshiyada kooxda al-shabaab soo lama dhihi karaa dagaalkan ee qabaa-ilada udhexeeya wuxuu hagardaamanaya dagaalkaas al-shabaab waa hagardaamanayaa waa adoogaa qosol wixii jiida jiray iyo dadkii mujaahidaanta ahaa oo jihaaska ku jiray waxaa laga yaabaa inay barnaamijkaasu uu dhibaato u geysto waana u geysanayaa hagardaamo mid ka xun weeye waa dhabarjabin waayaan leenahay hagardaamo labadeeda tanoo kale dhabarjabinaa layidhaha marka maxaa xal u ah dadka shacabka galmudug oo dagaaladan islaynaya oo dadkii wax garadka iska dilaya maxaa xal u ah dadkan shacabka waxaa xal u ah caasimada caasimada iyo magaalada uu ka dhaqnaa jira soomaaliya ka dhaqan ka dhaqan tahay iyadaa ah, nafta dadka ula jirtaa la wada joogaa wixii caasimada ka dhacay amnigu inuu ku baxo dadka dibka geystay dadka xigtada oo soo qastaan odayaashooda iyo ugaasyadoodu amnigu iyo iyagu iskaashadaan ay ku soo celiyaan wadada saxda ay ku soo celiyaan oo meeshaas ay ka muuqan karto in dad shaqa inay ka muuqato oo dadkii dhibkan ah muxaasabada u geystay way ka duwan tahay waxaa ogaahay geelayda dhexdeeda waxaa ka dhaca geelada waa is ulaydaa waa isxabadaydaa oo wax ma garabto kaasini waxa uu ahaa nabadoon axmed oo ka mid ah nabadoonada maam deegaanada galmudug islamarkaana wax ka weydiinaya beeleedyada ka soo cusboonaaday deegaanada maamulkaasi kuwaasi oo geystay khasaaros kugu jira dhimashihi oo dhaawac wixii warab ku soo kordho wararkeena iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta in qabiilada soomaaliyeed xabad iskala daalaan xaq miya ha odhan qabiilada soomaaliyeed ee xagaldaaciyaasha halganka qaranka dheh inay xabad isla dhacaan iyagoo markii horeba la dabargoyn raba xaq miya war xabadu sow xabad maaha haa waa hal xabo haddaba xabad waxaa xabad loo yidhi inaad ku disho kan kaa soo hor jeedo adigoo hal xaba aad soo hartide intaynaan hal xaba iska soo reebin si aan u wada jirno aynu khawaariijta xabadda la aadno weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan maamulka galmudugna madaxweynihii hore ee maamulka galmudug maxamed axmed caalin ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada london ee dalka ingiriiska madaxweyne caalin waxa uu ka mid ahaa madaxdii muddada dheer ka shaqaynayay sidii soomaaliya looga saari lahaa hanaanka kumeelgaarka ahaa kaas oo ay ku xirnayd madaxda hogaaminaysay dalka wakhtigaasi oo wada ogol ku gaareen heshiis masiiri ah oo ugu horreeyey dastuurka iyo hannaanka doorashooyinkii xilligaasi oo shiri lagaga arrinsanayay ay ka dhaceen magaalada garowe kuwaasi oo loo bixiyey shirkii garowe one iyo shirkii garowe two allah unax raxmade wuxuu muddo dheer ka noqday waa muddo dheer uu ku noqday magaalada garowe kaasi oo markaasi la sheegay in loogu arrinsinayay shirir loogu hanaan qaadayo doorashooyinka iyo sidii soomaaliya ay u heli lahayd doorasho ama sidii soomaaliya ay u heli lahayd dowlad dhammaystiran calin waxaa lagu xasuustaa inuu door weyn iyo odaynimo ka soo qaatay dib u shisiinta dalka iyo dib u dhiska dowladda soomaaliya madaxweyne calin ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii ama madaxweyne caalin ayaa ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiskii masiiriga ahaa ee labada kun laba iyo tobankii lagu gaaray shirkii garoobatu oo kaasi oo dalka kaga baxay hubin la-aantii ama isjijiidkii dheeraa ee markaasi iyadoona ugu dambeyn lagu heshiiyey doorashada iyo meelmarinta dastuurka qabyada ee soomaaliya maxamed axmed caalin waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii maamul goboleedka galmudug ee sanadkii labada kun iyo lixdii loogu dhawaaqay koonfurta magaalada gaalkacyo isagoo ka mid ahaa odayaashii doorka weyn ka qaatay dhismaha galmudug allaha u naxariistee maxamed caalin waxa uu noqday ama xukunka qabtay afar iyo tobankii agoost labada kun sagaalkii isagoo hayay ilaa bilowgii labada agosto labada kun laba iyo tobankii wuxuu noqday madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka galmudug isagoo kaalin muuqata ku lahaa doorkii dib u dhiska maamulkaasi iyo in galmudug ay hesho aqoonsiga wada shaqeyneyd ee dowladdii ku meel gaarka ahayd weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane towma aha gedeedii goraayoy ku dhac war cabdulla waxaa kaloo la yidhi intaan godob sakeeyo iyo dugsado waxaan isnaafeeya geli noolba geeriyo intay gubasho ii joogto inta gugaca baaruudda iyo galowgu ii yeedhi guwaliba intay galangeldhii gogoshu ii taallo geelandirirka inta uu tolkay isu qurgoynaayo inta hilibka geesiga nafbaxay haaddu guranayso inta ay gareexadu dhex taalgeliyo lowgeyga garaadiyo intaan maan wax gocan kala gar siinaayo gondihiyo intaan labada low goobi nabadooda inta ay gafuurduubta xumigeyiga ii joogto intay guluf dhex dhigayaan dadaan eedi kala gaarin dabku markuu gamaaraba intay gaas ku qabanayso dhowaan iyo intay laba qabiil goofku durinayso inta uu galaa yuuska iyo gebi ahaan ciidda gunnimadu intay geedka iyo guriga ii taallo anigiiyo ninkii ila gudboon gaabsan kari mayno galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mahmahbay guntee tahay geela waraf ma lagu dayay arya bislow waxaad ka tagtay galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye cabdulla waxaad ka tagtay gaashaandhigow idin garab galle war waxaa kaloo la yidhi go'doon weeye eryada godkii ay galaan ku dumi geedkii ay koraan ku guba khawaarijana gurbiya ugogoyoy geblada ugogoyoy geblada geshkayna ugu shaqaado war kalemaanay war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha war mujaahidkii maxamed kaahin war ka soo baxay goosha caddan tagahaya miyuu yidhi war wasiir maxamed kaahin markii doorashooyinka dowladaha hoose ay dhac burciyeen isagoo burco jooga wuxuu yidhi eh. dadka asalkoodu ka soo jeedo galmudug iyo hirshabeelle eh. somalilan wax xil ah kama qaban karaan shaqana kuma leh warbow wasiirka arrimaha gudaha maamulka khaatuma state eh. inay hadda yihiin ma loo sheegay waree dhacaya weligiinba waxaan meeshaba olin waa ka hadli jirteene wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi wuxuu yidhi war wasaaraddii arrimaha gudaho shacabkii deganaa laga bixinayaan arkaye ma isagaa amar ku bixiyey warbow hantida qaran hala banneeyaa la yidhi hadda hotel jibaba waa laga guurahayaa waa hutel curuba waxba kama noola adigu hutel shabeelle miyaad aragtay oo xataa shirgol in laga baxmayaa kuwa masaadiqjoon baa ku laabtay war waa falantiin waana fududiin waxna laydinma sheegi karee wasiirku wuxuu yidhi khawaarij waa looga adkaada dagaaladii ka socday hirshabeelle iyo galmudug ow hadda shalay mise maanta war waa looga adkaan doonaa miyuu yidhi war meelo yaryaray ku soo hareene nimanka in laga adkaan doona miyaa shaki idinkaga jiraa dee waaba laga adkaada buu ku yidhi war war dambe idiin sheegin maayo mar dambana idinla sheekaysan maayee doorashada ha loo diyaargaroo buu yidhi wasiirku dalku waa xore warbow doorashada haddii la gaaro hadda iyuu codaynahaya war faysal cali waraabe wuxuu yidhi fiqi hadda ka hor xasan uu intuu ballanka uga buxuu farmaajo u codeeyey raacdana waa la ogaa marka waxaan u malaynayaa fiqi mar dambe ciduusan aqoon inuusan cod ka siin doonin waarde imikuwa firdhiye u codayey war faysal berigow sidaa dhahaya nin maqlayo wuxuu yidhi fiqi iyo firdhiye faysalow ku dila adigaa fahmine waar walla weynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadu tashaday maxaa loo daba socdaa warbaweysasiin hadda saasay yidhaahdeen ayaa gar leh war bashiiro war mahay sida madaxweyne deni doorashadu waa dhacaysaa buu yidhi waana qof socod cid lagala tashanayo cid laga baryayaana ma jirtuy ma waa la tahay xoog inaan dad lagu maamulayn deni ma loo sheegay oo hadda nima yahow deni miyaa daadaalayo qorashadii ku degdega deni miyaa daadaalayo qorashadii ku degdega warwarkaan laga dhexgelinina mucaaradkii la baxay badbaadada buntland warbauma badbaado qaran bay koobiyeynahayaan war deniba madaxweyne farmaajo koobiyey war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan mucaaradku waxay dhaheen doorasho aan sidii hore lagu qabanoo aan heshiis lagu ahayn ma aqbalayno wixii ka yimaadna madaxweynaha mas-uuliyadda qaadaya hadalkiisii ugu dambeeyana muddo kororsi sharci darrahu ku caddaystay bay yidhaahdeen war kalamaanay war ma haysaana raiisul wasaare xamse wuxuu yidhi waa la dilay waa la qabtay waa fakaday miyuu yidhi waa nimkaanu soo noolaanaynaa miyuu ku celiyey war nafaan ku afuufnay miyuu yidhi maye hurdadyaa laga kaco yidhi warbow sida baniaadankan u noolaana miyuu yidhi maskaxdaan fayoobayn siyaasad canta tabaha ka soo baxda miyuu yidhi dhibaatada khawaariijta wadaadkaan ka hadli karin masaajidkaa noo banneeyo miyuu yidhi war waad falantihiina wasaaruhu wuxuu yidhi labada xisbi sababtaan u soo jeedinaa waxay tahay inaan soomaalida wax isugu darno haddii kale qabiil walba xisbi buu furanayaa aakhirkana waad ogtihiinoo ninyo boorsadiisi iyo xisbi bay noqonayaan wax la aqbali karana maaha marka soomaalidu labadaa xisbi ha ku shirkowdu ha iskugu tagto oo puntland baaba sideed isku afgaran lo ay ku yaraadeene ma soomaaliya laba xisbi la deeqsiin karaa walbow hadda waxma wada lahan miyaa waa ra'iisul wasaaruhu dadka federaalka kala fogeeye waa laysku soo dhowaynayaa buu yidhi qaar waxay qabaan qandho la yidhaahdo ogow daartaanku jiro waa duuma dib u sii deegayn daartaanku jiro waa duuma haddaanan dib u sii deegayn abdula waxaa kaloo hore loo yidhi ama lay dooray ama daadku iqaad dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryan daadku kuula tegin war kalamaanee waxaa la yidhi sida ruux jacayl gubay ama uu dareen galay gucashada la kowsaday hadba gaaru joogsaday intaan labada gees degay gowsaha isdhaafsaday hadba cara iskala guray googoostay keligey gogoshii ka sarakacay sida geel nin laga dhacay ama gaado weyn helay hadba ciid la geylamay intaan guul u faashaday hadba goob ka deydayey mar haddii nasiib gabay hoos ku soo gunaanaday intaan soo gardaadiyey oon u soo dadaal galay haddii gunnimo laybaday gobonnimo ka wada tagay inkastoon u tacab galay dadkii aan gargaarsaday mar hadduu i wada gabay gacalnimadii daadiyey wakhti igu gabood falay hadduu gadaa qoray intaan hadal ka gaabsaday guuldarrada waajahay nin gartayda duudsiiyey haddii aan guddoonsaday gacantayda hayrsaday aryaadhaha abiy axmed baddi ou raadihayo horta ma la siiye aryaadhaha madaxweynihii waa ka baxay ma soo laabtay waar somalilan miyaa la ixtiraafay waxa la waayay gelow ninkii waalambowduda war waxaa la yidhi reerkii kaa dulguuriya deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaan dadka kala ogaata war madaxweyne deni wuxuu yidhi baa la yidhi dimuqraadi baan ahay darka iyo wadaantana sidaan anigu doonaan u dadaabaxiraya waa xaqiiq in dimuqraadiyad lagu doortay beentiisna maahan aryadaha wixii la idin weydiiyaba idinkoon ka jawaab inaad kale ku meeraysatiin dagaalkii shabaab xow war hadda ma joogsada mase yaa adaan wax ku weydiiyaha igu soo celin su'aasha waar laascaanuduma soconna ilaahay somalilan doorasha ka dhacdo warbow dagaalkii ruushka iyo yukrain xagguu marahayaa bashiirow ma goortii yukrain dagaalkeedu socday baad seexato bariga dhexe in laysku rogmadayba ma ogid war waxaa la yidhi israa'iil ciidankeeda lugtu markay qase soo galeen dhaheen kabtaydii ma aragtaa ku dhacday xaalna soo geliyana waa dhaheen waa ka baxaynaa una soo noqon maynayna dhaheen balaayaana godad nooga soo baxday dhaheen aryadhaha war ma haysiina ra'iisul wasaarihii hore yuhuudda yuhuud baraag wuxuu yidhi israa'iil saddex jooray dowlad naqatay mid kastana siyeetan sanay gaartay waana burburtay sababtay ku burburaysana iyadaa gacanteera ku keensahaysa haddana hee siyeetankii shan sanaaba nooga dhiman kaliya tusaalahan ku burburaynana waa muuqdaa midda hadda taagana kamaba soo kaba karno mugaxaad rabteen idinku eyakiyaaba quustoo saas ku dhahaaye war cabdulla midka hadda ra'yisul wasaaraha israa'iilka ah yahuud dhinta yaahu waadigii dhihi jiray kii horena yuhuud baraagaa la yidhaa miyaa tiri yaahu waxa dhammuba waa yuhuud yuhuud yuhuuduna yuhuud waxba kuma dhaanto war cabdulla waxaa kaloo iska ilowday waxa yuhuuddu yoon gashow yatiin uu lahayso yaa yaaqaan waan wallaweynay anigu waa yaabanahaye magaalada waxa laga soo qabtay dhalinyaro badan oo shabaab taageerayey qaar baana dowladda u shaqeeya baa layidhi booliskii xitaa way yaabeen nabadsugudduna kuwii hore waatee sheegtay dee iminka waaba yaabsannahay ama guryaha noogu soo geli doontaan warba waxaan maqli jiray dabbaa hoos ka weli aan cidina damin karin war mar horaa dadkan waxaa loo sheegay nimbashaar haqaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayahay shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shantii saane waayo dilo kala shuuba shida shantisaanay shirkowdayo dilo kala shuuba shida war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray sharwada shida dhaafi maa wuxuushiinsaana waa shallay war waxaa layidhi xarag cawan ninkii xiraa furee dadka meesha ku jiroo muhdiga haddii la garan waayo dadkii kane hala raadiyo waar warkiioo kooban shargudban fariimahaasi xubintii kalmaan kasii horraysay waxay gebagabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheeke uu farsameynayey nabadgelyo